bsmi اllahi الرحmn الرaxيim alxamdu لilaahi rab اlcaalamiin slى اllah وslm عlى nabiyina mxamedi وعlى آlihi وsaxbihi أجmaciin ama bacd waxaan soo haynay alfusuul fii siiraةi الrasuul lilxaafid ibni kahiir raximah اllahu tacaala waxaan joognay maqaazi badrin dagaaladii yani waxaan joognay si guud maqaasidii rasuulka dagaaladii nebiga uu galay calayhi الsalaaةu wasalaam waxaan soo haynay qaswatu badrin alkubraa badertii weyneyd qisadeeda ayaan soo haynay waxaa noogu soo dambeeyey basbas bnu camrin iyo cadiy bnu abi zaqbaa oo nebigu uu diray inay war ka keenaan abu sufyaan iyo sha'nigiisa ayaa waxay arkeen markii ay biyihii beder tageen meesha ayay waxay arkeen gabar saaxiibadeed ku dhahayso deynteyda maa isiisid iyaduna ay leedahay safarkiibaa berri imaanaya ama berri dambe abu sufyaan uu waday waa kaa waa shaqaynayaa xoogaa shaqo yar baan ka helayaa markaasaan deyntaada ku gudayaa ninkii marka mujdiy ibnu camrin oo meesha joogay baa isagana u rumeeyey oo waa sax buu yidhi safarku waa soo dhow yahay labadoodii marka waa soo tageen warkaa ay maqleen ayay la soo tageen abuu sufyaan baa markiiba ka daba yimid ninkii mujdiyi ibnu camr ayaa waxa uu ku yidhi wax ma dareentay oo moxamed asxaabtiisa wax unma ka aragtay maya buu yidhi laakiin laba ninoo gaadiid fuushanaa ayaa halkan degay meeshaan taag taaggaan agtiisa ayay degeen abuu sufyaan taaggii buu aaday wuxuu ka qaaday marka saalo ama digo ayuu qaaday ratigoodii digo uu digeeyey waa burburiyey markaasuu wuxuu ku arkay laftimireed markaasuu wuxuu yidhi haadihi wallaahi calaa'ifu yarib madiina xoolaheeda waxyaabihii la siinaayey waayuu yidhi kan awrtii buu leexiyey dariiqa badda ayuu ku leexiyey waa badbaaday maka ayuu sidaa u geeyey quraysh ayuu markaa u cid diray wuxuuna u sheegay u ogeysiiyey inuu badbaaday isaga iyo safarkiiba iskana soo laabta yidhi marka dagaal iyo shiddadiisi iyo iska daaya muhimmaddii aad u soo baxdeen waa badbaaday waana dhammaatay halkaa baan joognay marka wuxuu leeyahay marka alimaam ibnu kaiir wa balaga dalika qurayshan wa balaqa daalika kaagaas wuxuu gaaray qurayshan quraysh warkaas abuu sufyaan fa abaa daalika waxaa diiday kaas abuu jahlin abuu jahl baa diiday wa qaala waxa uu yidhi wallaahi baan ku dhaartee laa narjicu ma laabanayno xataa narida maa'a badrin ilaa aan biyaha beder uga aroorno oo aan yacni galno wa nuqiima calayhi aan dul nagaanno alaaan saddex maalmood iyo saddex habeen wanashraba alkhamra aan khamrada cabno watadriba calaa ru'uusinaa madaxyadeenna korkoodana ay ku garaacaan alqiyaanu gabdhaha yacnii ay noo heesaan buu ka wadaa wa watadriba alqiyaanu gabdhaha yaryar marka ay garaacaan addufuufa dufka iyo yacnii qalabka muustikada calaa ru'uusinaa madaxeenna ay ku garaacaan ayb fatahaabuna alcarabu carab markaa ay naga heebaysato way naga heebaysanaysaa abaddan weligii ayb <coughs> oo markaa carab ciidankan tirada badan taariikh bay ku dhalinaysaa markaas oo way naga cabsanaysaa oo waa naga heebaysanaysaa ayb wabalaqa markaa wuxuu yidhi warkii abu sufyaan baa wuxuu gaaray quraysh markaa iska soo laabta oo safarkiinnii iyo wixiinnii iyo waa nabadgaleene iska soo taga buu yidhi warkaa abuu sufyaan baa quraysh gaadhay fa abaa daalika abujahlin abuujahl ayaa diiday arrintaa inuu soo noqdo yacni wa qaala waxa uu yidhi wallaahi laa narjicu ilaahan ku dhaarannay ma soo noqonayno xataa narida maa'a badrin ilaa biyaha beder aan ka galno ceelka beder aan cabno aroorno wa nuqiima calayhi xataa nuqiima calayhi intaan ka nagaanno alaaan saddex maalmood wa nashraba alkhamra وxataa nashraba alkhamra intaan khamro ka cabno وتضرب calaa ru'uusina القيام gabdhaha oo markaa heesana ay innaga madaxa korkeenna ay ku garaacaan qalabka muustikada iyo dufuufta ayb fatahaabuna alcarabu carab way naga heebaysanaysaa abaddan weligeed marka haddaan sidaa yeelno marka ninkan marka dadkiisii talaxumo uu horseeday markii horena sidaaba ugu tala xumaa dadkiisa dhibaato iyo ba iyo hoog ayuu markaa u keenay waxaana ku dhaboobayso isagoo kale qowluhu tacaala alam tara ila aladiina badaluu nicmat allahi kufraa wa axalluu qowmahum daara albawaar dad yacnii dadkoodii ku furay oo yacnii dejiyey u waajibiyey halaag daartiis ayb farajaca alahnasu bnu shariiq ninkaabaa marka akhnas bnu shariiq waa laabtay biqowmihi maca qowmihi bou la laabtay tolkiisii bani zuhrata reer bani zuhro ahaayeen qaadibatan dhammaantood wa qaala waxa uu yidhi innamaa kharajtum war haddaad reer bani zuhra tihiin waxaa u soo baxdeen litamnacuu saad u difaacdaan ciirakum meeshaa ciirahum buu dhigay ciirakum ciirakum awrtiinna safarkaasaa u difaacdaan waqad najad wayna badbaaday falam yashhad badran beder ma uunan xaadirin zuhriyun qof qabiiladaa u dhashay beder ma aanu ka qayb gelin dhinacii gaalada ilaa camaa muslim ibni shihaab muslim ibnu shihaab ibni cabdillaahi waalidu zuhriyi uhriga xadiidka lagu yaqaan aabbihii zuhriga xadiidka lagu yaqaano aabbihiisa labadiisii adeer ma ahan ayb fa innahumaa iyagu labadaa adeer shahidaa shahidaahaa way xaadireen maalintaa beder yowma-idin maalintaa waqutilaa waana la dilay kaafirayn iyagoo gaalo ah ayb ilaa camaa muslim ibni shihaab ibni cabdillaahi cubaydillaah ayb waalid الzuhriy zuhri marka waxaa la yidhaha moxamed ibnu muslim ibnu cubaydillaahi ibni cabdillaahi ibni shihaab aلzuhri ayb labadaa oo muslim ibnu shihaab oo zuhri aabbihiis ah labadiisii adeer ma ahane yaa xaadireen iyaga markaa zuhri awow acmalay u noqonaya fainahumaa shahidaahaa way xaadireen yowmaidin maalintaa waqutilaa kaafirayni iyagoo markaa gaalo ana waa la dilay ayb ninkan marka dadkiisii isagu kan tala fiican buu u horseeday ninkan la yidhaahdo akhnas bnu shariiq oo dadkiisii marka wixii aad u socoteen waa dhammaadeen alaabtiinnii iyo safarkiinnii waa nabad galay hadda kadib waxa aad u dagaalantaan waa edag darro iyo xumaan un sidaasuu kula teliyey way iska soo laabteen waana ku faa'iideen taladiisa ayb marka waxa uu yidhi fabaadara sala اllahu calayhi waalihi wasalama nebigu wou degdegay fabaadara sala اllahu calayhi waalihi wasalama nebiga wuu kala degdegay qurayshan quraysh ilaa maa'i badrin beder biyaheedii ayuu kala degdegay yacnii waa uga hormaray fabaadara sala اllahu calayh waali wasalam nebigu wuu uga hormaray qurayshan quraysh ilaa maa'i badrin beder biyaheedii buu uga hormaray fanasala wuxuu degay calaa adnaa maa'in biyo midda ugu dhow hunaaka meesha ah faqaala lahu lxubaabu bnu camrin baa waxa uu ku yidhi ninkaa yaa rasuulallah rasuulka ilaahayow haada almanzilu meeshaan aad degtay alladii nasaltahu aad degtay amaraka allaahu bihi ilaahay miyaa ku faray ow amase mansilun waa meel la dego nasaltahu aad u degtay lilxarbi dagaal dartii aad ugu degtay iyo walmakiidati iyo xeelad dagaal xeel dagaal tab iyo dagaal miyaad ugu degtay mase ilaahay baa ku amrayoo meeshan deg ku yidhi way iska hubsanayaan marka saxaabada deganaantooda iyo yacnii rasuulka inaynan hadal kula dhiiranaynin maadaama loo waxyoonayo waxaa dhici karto waxyi inay tahay suurtagal noqon karto ayb qaala waxa uu yidhi bal manzilun waa meel meel la degay nasaltuhu aan degay lilxarbi waalmakiidati dagaal iyo xeelad dagaal un baan ka wadaa buu yidhi amar ma jiro faqaala waxa uu yidhi alxubaab bnu cumrin laysa haada bimanzilin kan maahan buu yidhi meel la dego makaanu degis ma ahan meeshaan oo dagaal ku fiican fanhad binaa nala kac rasuulka ilaahayow xataa na'tiya intaan ka imaanno adnaa maa'in biyo midda ugu dhow min miyaahi lqowm dadka biyahooda yacnii quraysh biyaheeda biyaha ay quraysh halka ay deg ay yacnii ku soo socoto meesha ay ka soo socoto biyaha ugu dhow oo ay heli karto ama ceelka ugu dhow aan dhinac kale ka marna shishadiisa oo biyaha oo dhan baan ka wada xigsanno ayb saas u jeedaa marka fanahad binaa nala hinqoo nala kac xataa na'tiya ilaa aan kaga imaano adnaan kaga tagno adnaa maa-in biyo kan ugu dhowo min miyaahi alqowm qoomka biyahooda ah fananzilahu markaa aan degno ayb fananziluhu waan degaynaaba markaas fananzilu waan degaynaa wanuqawiru ayb meeshaa marka qaynka dhibic ma siinin wanuqawiru weeyaan waa bilqayn ayb waa qayn wanuqawiru waan gurinaynaa maa waraa'anaa waxa naga dambeeyo min alqulubi ceelasha yaryar ah alqulub waa jamcu qaliib qaliibkana waxaa la yidhaha ceelka gorofka ah oo biyaha yar ay ku jiraan yani meelaha biyaha yaryarka ay ku jiraan waaba duugaynaa iyaga dhanba ayb waan aasaynaa ama waan gurinaynaa biyo la-aanaan yani ka soo saaraynaa ayb uma nabnii calayhi xawdan uma nabnii waxaanu dhisaynaa calayhi korkii meelaha korkooda waxaan ka dhisaynaa xawdan dar dar weyn baa intaan dhulkii qodanno ayaan wax dhex gelinno yaan marka meel god oo biyihii ay ku shubmaanaan samaysanaynaa fanamla'uhu waan buuxinaynaa markaa fanashrabu innaga waan cabaynaa walaa yashrabuuna iyaguna ma cabayaan oo biyahan ku ciriirinaynaa fastaxsana rasuulullaahi sala allahu calayh waali wasalam nebiga waa wanaajistay way la fiicnaatay minhu xaggiisa daalika arrinkaagaas arrinkaa ninkaa ka yimid nebigu waa la wanaagsanaatay waana qaatay meeshan marka waxaa laga qaadanaya nebiga wuxuu ku dhaqmayaa amarkii alla uu amrayo washaawirhum fi اlamri talada yacnii la tasho oo dadkan tala geli marka markii horena waa la soo tashaday qoladii ansaartii oo wuxuu yidhi awalba gurigii waxaad difaac waxaad ii sheegteen in aad difaacaysaan wixii madiina nagu soo weeraro laakiin maadaama hadda annaga aan madiine bannaanka uga baxayno say idinla tahay waa tii markaa ay go-aan cad siiyeenoo meeshaad nala aadda waa kula aadaynaa qalbigoodii waa wanaajiyey marka ninkanna sidoo kale taladiisa rasuulka calayh salaatu wasalaam waa soo dhoweeyey ayb haddii mar aanay waxay ahayn ayb ninkanna markaa taladiisii waa yeelay rasuulka calayh salaatu wasalaam marka haddii nebigii ilaahay inta lala taliyo talada uu qaadanayo uu yeelayo bani aadam nebiga ka sokeeyo tala kama maarmi karo ayb marka qofka marka ama dagaalka ku jiro ama maamulka ku jiro ama isagu yacnii talo kaleo fardiyaba ha u baahnaado go-aan fardiyo isaga u gaara oo ku dhaqaaqaba ha raboodee talada mar walba inay wanaagsan tahay dadka ahlu ra'yiga in lala tashto laakiin culummadu waxay yidhaahdeen shuurada islaamka ku jirto iyadu waxaa weeyaan dadka lala tashanaayo waa dad ahal u ah talo culammada marka waxay ku sheegaan dad qaangaar ah waxay ku tilmaamaan dad diintooda lagu kalsoon yaho cadaalad ku sifaysan yacnii cadaaladda waa qof muslima gaal lalama tashto qaangaar ah fisqi aan lagu aqoonin iyo yacnii niyad xumo iyo qaab qaabdarro aan lagu aqoonin shayga lagala tashanayana inuu aqoon u leeyahay waxaa la raba in lagala tashto hadday dagaal tahay hadday maamul tahay hadday howl kale tahay waxa lagala tashanayana inuu aqoon u leeyahay wax ka yaqaano marka qof daacadnimo aqoonna u leh waxa laga hadlaayo isla markaana yacnii qof weyn ah ah in lala tashtaa marka la soo dhoweeyo oo laga soo soko marsado aaday muhiim u tahay waana midda siyaasatu alkhulafaa'i araashidiin weeyaan laakiin haddii dadka waaweyn ama dadka ahalka u ah talada sida nebiguba uu u yidhi liyelinii minkum ululaxlaami wanuha salaadda marka la joogo ha igu xigsadeen dadka caqliga iyo indheergaradnimada u saaxiibka ah ha igu xigsadeen oo u yidhi ayaa talo kastoo nebigu uu gaarayeen ay ula xigsan jireen haddii marka kuwaan aan taladoodii markaa dadku aanay yeelin oo ay yeelaan tala un markaa si cashwaa'iya iskaga socoto ama dadaan ahalba u ahayn talada ama aqoon ha noqoto ama daacadnimo ha noqotoba hadday marka ay socoto meel unbay ku baaba'aysaanwaxaala allaahu bayna qurayshin wa bayna almaa marka meeshaas islaamka iyo dimuqraadiyada waa ku kala duwan yihiin dimuqraadiyada dadaa waxay dhahaan waa shuuro shuuro iyada ma ahan maxaa yeelay dadkan baarlamaanka la soo gelinayaaba waxaa lagu soo geliyaa cod ee laguma soo geliya daacadnimo iyo shuruudii marka looga loogaga baahnaa qofka ahlu ra'yiga ah laguma soo geliyo marka taas iyo tan islaamka ismaleh midda islaamkuna dad ahal u ah oo bulshadii ka kooban yaa lala tashtaa taas kalena waa ninkii uun markaas lasoo doorto ayb marka dooranayana qofka ahlu ra'yiga iyo qofka kale waa isku hal ab ayb taana marka maahan wax oo sharci iyo caqli labadu aqbalayo ayb waxaala allaahu bayna qurayshin wa bayna almaai waxaala allaahu ilaahay wuxuu kala teeday bayna qurayshin quraysh iyo wa bayna almaai biyihii bimadarin roob ayuu alla ku kala teeday cadiimin aad u weyn arsalahu ou soo diray roob weyn uu soo diray baa quraysh iyo biyihiina kala dhex galay fa kaana wuxuu ahaa roobkaasi niqmatan musiibo calalkufaari gaalada korkooda wa nicmatan ayuu ahaa calalmuslimiina muslimiintana nicmo uu ahaa <coughs> oo muslimiintii kii isku junubayna waa ku mayrtay dhulkiina waa way dhejiyeen meeshii ay muslimiinta ka joogeen bacaadkii lugaha u galaayey iyo waa ka dhegay marka muslimiintu saasuu u noqday gaaladiina marka wuxuu u noqday rafaad iyo mixnad buu ku noqday ayb ayb suurat اlanfaalna ilaahay subxaanaه wa tacaala uu ku sheegayo id yuashiikum الnucaasa amana id yugashiikum الnucaasa amanata minhu wayunazilu calaykum min الsamaaءi maءa liyuطahirakum bih wayudhiba cankum rijza الshayطaani waliyarbita calىa quluubikum wayuhabita bihi اlأqdaam ayb biyaha marka ilaahay mu'miniinta waa ku dahiray shaydaanka wixii uu u keenay dhadhabka iyana ilaahay waa uga uga kaxeeyey qulubtoodana alla waa sugay iyo gomadahoodaba mahada lahum fa kaana wuxuu ahaa roobkaasi nicmatan musiibo cala alkufaari gaalada korkooda wa nicmatan iyo nicmo cala almuslimiina muslimiinta korkooda mahada lahum wuxuu u goglay oo u gogol xaaray alarda dhulkii walabadaha waana u dhajiyey dhulkiiba u dhajiyey walabadaha talbiidku waxaa weeyaan dhajinta ayb dhulkii marka bacaadkii kala firiirsanaayo lugaha ay gelayeen waa isku waa dhulkii waa dhegay ayb wa buniyat lirasuuli illaahi sala allahu calayh ali wasalam nebiga waxaa loo dhisay cariishun cariish nebigii marka cariish baa loo dhisay yakuunu fiiha ou galo markaa meeshaa dhexdeeda uu ahaado dagaalkii ka hogaamiyo wamashaa sala allahu calayh ali wasalam nebiga waa socday fii mowdici lmacrakati dagaalka meeshiisiiba u socday wa jacala wuxuu gudagalay nebiga yuriihim inuu tusayo masaarica ru'uusi lqowm dadkii madaxyadooda meelaha uu ku dhacaayo masaarica ru'uusi اlqowm yacnii quraysh madaxyadooda meelaha lagu legdi doono oo madaxyadooda la dhigi doono waaxidan waaxidan mid mid yaquulu wuxuu dhahayay haadaa kani masracu fulaan hebel meesha uu ku dhacayo weeyaan qadan berri in allah wa haadaa masracu fulaanin meeshaanna waa meeshii hebel uu ku dhici lahaa ku ruux bixi lahaa wa haadaa masracu fulaan qaala cabdullahi bnu mascuud cabdullaahi bnu mascuud waxa uu yidhi fawladii bacaahu bilxaqi ilaah xaq ku soo saaran ku dhaartaye maa akhda'a waaxidun minhum mid iyaga ka mida ma seegin oo ma gefin mowdicahu booskiisii alladii ashaara ilayhi rasuululahi sal l slam nebigu uu u ishaaray wa baata rasuululahi sal allahu aleyh ali wasalam nebigu waa baryey tilka leylata habeenkaas yusallii isagoo tukanayo ilaa jadmi shajaratin ama ilaa jidmi shajaratin geed salkeed isagoo ku tukanayo baryey habeenkii yaniga waxaa weeyaan habeenkii wuxuu u galay yacnii qiyaamuleylkiisii iyo wibuu tukanayay geed agtiisa ayuu ku tukanayay hunaaka meeshaa ahayd ayb wa kaanad waxay ahayd leylata aljumcati habeen jumco ah asaabica cashara toddoba-iyo toban min ramadaan ayb yay ahayd marka toddoba-iyo tobanka ramadaan bay dhacday dagaalka toddoba-iyo tobanka ramadaan u dhacday ayb amaa isu aruursiga iyo bixiddii iyo waxaan sheegnay inay dhowr maalmood markii ramadaan laga joogo ay dhacday marka markii madiine ay ka soo baxeenna waa taariikh habeenka ay foodda isgelinayaanna waa warka mar kale toddobiiyo tobankii ramadaan ay marka ahayd waa tawaafuq marka tan tawaafuq wakhtigaa ilaahay sidaa ka dhigay ee maahan ahan yacnii wakhti mucayana ma jiro oo wakhtigaas haddii la gaaro la leeyahay macnaha waxaa weeyaan dagaalku waa waajib ama waa sunno iyo la leeyahay ma jiro waa iska tawaafuq weeyaan dagaalkuna hadduu dee dagaal diaac difaac ku dhisan uu yahayna mar walbaba waa jiraa haddii uu yahay dagaal ku dhisan marka kii weerarka ahaana awoodna markaa ay muslimiinta u leeyihiin sanadkiiba ugu yaraan mar ayb dalabka iyo difaaca laakiin owqaadaha iyo wakhtiyada dagaaladu ay dhacayaan wakti mucayana oo layidhi wakhtigaa haddii la gaaro hala qaado dagaal iyadu ma jiro hadba sida u roon muslimiinta unbaa dagaalka ay u qaadayeen ayb falamaa asbaxa markuu waa beriistay wa aqbalat qurayshun qurayshna ay soo qaabishay fii kataa'ibihaa maca kataa'ibihaa jeyshkeeda lala qabo yacnii jeyshkeedii ay la soo jeesatay qaala sala allahu calayh waalihi wasalam nebigu waxa uu yidhi allaahuma yaa allaahu allow haadihi qurayshun tani waa quraysh qad aqbalad way soo jeesatay fii fakhrihaa faankeeda wa khuyalaa'ihaa yacnii ismahadinteeda iscajabinteeda ama wakhuyalaaihaa faajeertankeeda tuxaaduka iyadoo kula dhinactamayso oo yacni adiga kula loollamayso oo ku khilaafayso oo tuxaaddu rasuulaka rasuulkaagana ay khilaafayso iyadoo adiga iyo rasuulkaagaba idin khilaafayso ayay qurayshi soo jeesatay ayb sidaaba nebigu sal ll l slam uu yidhi ayb waraama xakiimu bnu xisaam wuxuu doonay wacuتbaة bnu rabiica iyo cutbaة bnu rabiica an yarjicaa inay la laabtaan biqurayshin quraysh inay celiyaan walaa yakuunu qitaalun yacnii dagaalna aanu dhicin ay walaa yaqacu qitaalun waraama xakiimu bnu xisaam wacutbat bnu rabiica an yarjicaa inay laabtaan biqurayshin ay la laabtaan walaa yakuuna waanlaa yakuuna inuunan dhicin qitaalun dagaal ay waanlaa yaqaca qitaalun faabaa dalika abu jahlin baa diiday talaxumo un wataqaawala huwa wa cutba isaga iyo cutba ayaa war isdhaaf dhaafsadeen wa amara abuujahlin abuujahal wuxuu amray akhaa camr bni alxadramiy camru bnu lxadrami ninkii la dilay ee sariyadii cabdullaahi bnu jaxsh ay dishay walaalkii ayuu wuxuu amray an yatluba inuu doono dama akhiihi camr walaalkiis camar dhiiggiisa inuu raadiyo yacnii wuxuu rabaa inuu dagaal rido markaasuu ninkii shalay ninkii goor dhoweyd la dilay walaalkiisba wuxuu yidhi war adiga orodoo quraysh horteeda inta aadid walaalkaa dhiiggiisa raadso si dagaal aan loo baajinin meesha loogaga baajinin fa kashafa can iskihi dabadiisuu marka faytay waa jaahiliye iyo shaqadeeda wuxuu rabaa inuu meesha ugu dambaysay gaarsiiyo dharkiibuu dhigtay dabadiibuu faytay fa kashafa can iskihi wasaraka waa qayliyey waa camraah ayuu yidhi nacam nudba ayuu sameeyey marka nudbaa la yidhahda alla yacnii walaalkay camarow yaa walaalkay camar yacnii u aaraayo alla camarow waa camraah waa camraah faxamiya xamiya alqowmu dadkii way kululaadeen casabiyad iyo waxbaa qaaday marka wa nashabat alxarbu dagaalkiina marka waxaa weeyaan afkeedii bay soo taagtay yacnii dagaalkiina waa waa waa la galay ayb abujahl marka talaxumo unbaa marka uu kula dhex jiray qofku marka haddii uu sidaasoo kale yahayna waa la baaba'an isaga iyo wixii taladiisa yeelaba waa la baaba'an ayb wa wacadala rasuulullaahi sala allahu calayh waali wasalam nebigu wuxuu toosiyey asufuufa safafkii buu toosiyey uma rajaca ila alcariishi buu u laabtay huwa isaga iyo wa abuubakrin abuubakar waxdahu keligii meeshaanna waxaa ku sugan fadliga abuu bakar yanii cariishkii nebiga loo dhisay safafkii buu nebigu sameeyey cariishkiisiibuu u laabtay abubakar iyo isagaa isla joogay marka abubakar nebigu meel qofka markaasoo kale yanii qofka dagaalka hogaaminaya qofka agta ka jooga mar walbo waa qof taladiisa dagaal ama taladiisa guud oo aad u rabo ayb wa qaama sacdu bnu mucaadin sacdu bnu mucaadina waa istaagay iyo wa qowmun dad min al ansaari ansaartii ka mida calaa baabi alcariish cariishka albaabkiisay istaageen yaxmuuna allahi sal l slam iyagoo nebiga ilaalinayaan ayb wa kharaja cutbatu wa shaybatu ibna rabiica marka sidaan markay yeeleen dabcan wa kharaja cutbatu cutba ayaa baxay iyo wa shaybatu iyo shayba ibna rabiica rabiica labadiisii wiil ahaayeen cutba waa ninkii hadda abujahal warka isweydaarsanayeen oo war dagaal aan iska dayna lahaa labadoodii baa soo baxeen walweliid ibnu cutba iyo weliid ibnu cutba cutbahan wiilu dhalay waa laba ninoo walaalaa iyo wiilay adeer u yihiin oo midkoodna dhalay midna adeer u yahay midna u dhalayba alaaatuhum saddexdooda yaa soo baxay jamiican iyagoo wada jiro yaqlubuuna markaa ay rabaan albaraaza ayb <coughs> bambixid in loo soo bambaxo mubaarasa waxa la yidhaahday samay jireen waagii hore oo yaqaaneenoo intaan dagaalka dagaalka dhicin oo inay dad isku soo baxaan oo markaa yacnii seefo intay isku qaataan ay nagta iska suraan ayb saddexdaabaa soo baxeen iyagoo markaa rabo cid u baxdo fakharaja ilayhim waxaa u soo baxay min almuslimiina muslimiinta xaal ay ka mid yihiin alaaatun saddex oo min alansaari ansaarta ka mid ah wahum cawfun wa mucawidun ibnaa cafraa cawf ibnu cafraa iyo mucawid ibnu cafraa iyo cabdullaahi ibnu rawaax shaacirkii rasuulka calayh isalaatu wasalaam faqaaluu lahum waxay ku yidhaahdeen man antum yaatihiin idinku faqaaluu waxay dhaheen min alansaar ansaar baanu nahay faqaaluu waxay yidhaahdeen akfaa'un kiraam dad loo dhigmo oo wanaagsan baa tihiin wainnamaa nuriidu laakiin waxaan rabnaa bani camminaa ilma adeerradeennaan rabnaa dadkii maka aan isla joogi jirna yacni muhaajiriintay ka wadaane quraysh rag ka mida ayaan rabnaabay dhaheen ayb fabaraza lahum waxaa u soo baxay caliyun wacubaydatu bnu اlxaari waxamzatu nebigaa saddexdaasba soo bixiyey yni cali bn abi aalib cubaydat bnu اlxaari bn cabdilmualib iyo xamzatu bnu cabdilmualib waa kulligood marka reer bani haashimi saddexdaas faqatala caliyun cali waxa uu dilay alwaliida weliid ayb waqatala xamzatu xamzana cutbata ayuu dilay waqiila waxaa la yidhi shaybata ayuu dilay wاkhtalafa cubaydatu cubayda iyo waqirnahu ninkii qaabilkiisa ahaa waqirnahu kii la lamaansanaa lamaanka waxaa laga wadaa ninkii isaga ka soo horjeeda ayb waxay isweydaarsadeen bidarbatayni laba jeer oy seefo isku dhufteen hal mar iyo hal mar bidarbatayni laba darbay isweydaarsadeen ayb faajhada kullun minhumaa saaxibahu faajhada uu dhibaato geliyey kullun minhumaa mid kastoo iyaga ka mida saaxibahu saaxibkiisa uu dhibaato geliyey yacnii waa dhaawacay waay labadooda markay nabar isweydaarsadeen ninba ninka kale ayuu dhaawacay oo uu dhibaato geliyey fa karra xamzatu iyo wacaliyun cali iyo xamse ayaa waxay ku soo noqdeen calayhi yacnii midkan cubayda la la mubaarasoodayo isaga markaa ay isqaabilayeen ayay ku soo laabteen fatamma maa calayhi way dhammaystireen marka labadan baa ninkoodii markay soo bogeen ayay kan u yimaadeen waa dhammaystireen ayb waxtamalaa cubaydata cubaydana waa qaateen waqad qaaca rijlahu iyadoo markaa lugtiisii markaa ay go'day ayb falam yazal amian falam yazal kama zuulin tamihan inuu dhiigaayo xataa maata intuu ku dhintay bisafraa meesha safraa la yidhaa raximahu اllah waradia allaahu canhu qisadan marka waxaa laga qaadanayaa mubaarasada mubaarazada biduuni idni اlimaam in la samayn karo imaamkii oon idmin dadkii muslimiinta iyagu inay samayn karaan iyo in lagu sameeyo biidni اlimaamna min baabi owlaawa in lagu samayn karo labadaba qisadan ay ku jiraan maxaa yeelay markay saddexda nin soo baxeen saddex ansaarta ka midaa ah soo istaageen iyadoo nebigu idmin markaasay yidhahdeen annagaa idiin baxayno ayb rasuul markaa warkaa dambe markay yidhaahdeen nebiguna waa ka aamusa dabcan markay yidhaahdeen rasuulka eh, markii warkaa ay yidhaahdeen idinka idinma rabno ayaa nebigu saddexdan u amray marka mubaarasadu biidni اlimaamna waa noqon kartaa bikayri idnihina waa noqon kartaa maxaa yeeley sidiisaba jihaadku waa cibaado wey mar haddii uu cibaado yahayna qofka mu'minka hadduu isagu rabo haddaan allaahuma dee barar xooggan hadduusa imaanaynin safka marka lagu jiro inuu isa sii daayo oo gaalo badan dhex galow laayo isna ay dilaan waa raadsan karaa yacnii shahaadadaas iyo darajadaa wuu raadsan karaa axaadiid fara badanna waa u daliil siirada nebigana aaday uga buuxdaa kutubaha fiqigana waa sheegaya ayb marka tallaabo walba un inuu imaamkii markaa yeelo iyo ma aha ayb in imaamka marka hadduu tala soo jeediyo waa gooni waa in la adeeco waa haddii kale dadkii khilaafda dagaalkuma geli karaan ayb oo yacni waxaa weeyaan haddii marka isagoo wax idminna qofka uu iska dagaal galana waa laga fiican yahay ayb laakiin wax shardi oo sixadiisa ay ku xidhan tahay dagaalku ma aha ayb ayb wafi saxiixi ana caliyan radia allaahu canhu saxiixa waxaa ku sugan cali radia allaahu canhu kaana yata'awalu wuxuu fasiri jiray qowlahu tacaala ilaahay qowlkiisa haadaani khasmaani ikhtasamuu fii rabbihim wuxuu ku fasiri jiray fii baraasihim ay fii mubaarasatihim yani mubaarasadoodii yowma badrin maalintii bader maalintii bader saddexdooda oo saddex gaal u baxay yaa aayaddan cali uu ku fasiri jiray yani aayaddaa soo degtay qasab maaha inay tahay laakiin aayaddu macno guuday ka hadlaysaa waa soo gelaayeen iyaguna haadaani labadan khasmaani weeyaan kuwa doodayo maxay ku doodayaan ikhtasamuu way doodeen fii rabbihim bay ku doodeen rabbigood cibaadadiisa kuwana waxay yidhaahdeen waa gelay kuwana yacnii ilaahay dartii in alla keliya la caabuday u dagaalamaayeen kuwana inaan ilaahay la caabudin oo daaquud la caabudo walaa shaka waxaan shakilayn ana hadihi alaayata aayadan fii suurati اlxaji inay ku sugan tahay wahiya makiyatuna weeyaan suurat اlxaj wa waqcatu badrin dagaalkii baderna bacda dalika bay ahayd ilaa ana baraasahum laakiin iyaga mubaarasadooda min wlaa maa dakhala fii macna alaayati aayadda macnaheeda waxa soo galo wax ugu owleysan bayayay ka mid tahay uma xamiya alwaiisu tinaarkii ayaa markaa kululaaday alwaiis waa atannuur luqada carabtana waxay uga kinaayoodaan xamya alwaqiisu tinaarkii baa kululaaday ay ishtada alxarbu dagaalkii baa darnaaday baa laga wadaa uma xamya alwaqiisu tinaarkii hoggii dabka yaa kululaaday waishtada alqitaalu dagaalkii baa darnaaday wanasla anasru nasrigii allana waa soo degay waijtahada rasuululahi sala allahu calayh waali wasalam nebiga wuxuu aada ugu dadaalay fi ducaa'i alla baryo wabtahala waa isbihinbihiyey nebiga ibtihaalan isbihinbihin shadiidan adag si aad u daran ayuu ilaahay yani wuxuu muujiyey baahidiisa ayuu alla aad ugu muujiyey ayb xataa jacala ridaa'uhu yasqudu xataa jacala intuu uu gudagalay ridaa'uhu go-iisii yasqudu inuu dhacaayo can mankibeyhi labadiisa garbood uu ka dhacaayo wa jacala abuu bakrin abuu wuxuu gudagalay yuslixuhu calayhi inuu go-iisii go-iisii koray inuu u hagaajinayo korkiisa uu ku hagaajinayo wayaquulu uu dhahayo yaa rasuul allah rasuulka ilaahayow bacda munaashadatika rabbaka iktafi ku kaaftoon bacda munaashadatika yacnii allabarigaaga qaarkii rabbaka aad allabaryayso ku kaaftoon yacnii rabbigaa aad baad yacnii ugu ilxaaxisay ducada duca ku celcelinta aad rabbigaa baryadiisa aad ku celcelinaysid qaarkeed ku kaaftoonoo iskaga waa ku deeqdaaya fa innahu alla munjizun laka kuu goynayo weeyaan adiga maa wacadaka wuxuu kuu yaboohay oo kuu fulinaya ilaahay ayib meeshaan marka culimmadu waxay yidhaahdaan abubakar inuu nebiga ayuu dejinayay rasuulkiina sida muuqata aad baa ducadiisa u badnayd ilaa go-ysiiba uu dhulka ku dhaco ma waxaa laga fahmayaa marka meeshaan daahirka waxaad moodaa abubakar cabsi badan inaynan haynin rasuulkiina calayhi salaatu wasalaam welwel badan inuu haayo sida daahirka ah sidaasay u muuqan kartaa marka hadda nebiga iyo abuubakarna markay geesinimo noqoto iyo qalbi yacnii sugnaansho rasuulka cid kaga badnayd ma jirin iyagooy saxaabada markay cararaan yaa isaga keligiis intuu soo haro uu la dagaalamayo gaaladoo ana nebiyullah kadib ana bnu cabdilmualib uu lahaa culummada marka meeshaan waxay yidhaahdaan rasuulka waxa uu ducada u badinaayo iyo walwalkan faraha badan wuxuu aad u gelinayay yacnii mu'miniinta dagaalka kula jirtay ee tiradoodu yarayd hubkoodu uu yaraa ayaa qalbigooda uu dhisaayay oo hadday arkaan nebigii ilaahay oo duca badan samaynaayo niyaddaa u dhismaysa laakiin hadduu iska fadhiisto ee uu ku kaaftoomo isaga kalsoonida alla uu ku qaba bis ee ducada uu iska daayay waxaa laga yaabaa war aawo ducadii rasuulka inay is dhahaan yaa dhici karto de abubakarna marka bi haadihi ma joogin isaga daree meeshaa ma taagnayn ayb marka macnahaas baa marka jiree maahan in abubakar nebigu uu ka geesiye inuu ka geesiyoon yahay ma aha ayb warasuulu llaahi sala allahu alayh ali wasalam nebigu markaa saas uu leeyahay baxraqa ayb maxamed ibni cumar baxraq sarfigan ninka wadaadka laamiyahana sharxay siiro kitaab siira a buu leeyahay weyn ayb meeshaa marka faa'iidadaas uu muujiyey walacalla bacdi ahlicilmi inuu ka sidaa iyaguna kale ay dhahayaano ka soo qaaday uma aqfaa rasuululahi marka wuxuu yidhi warasuulullahi sal l slam yaquul nebiguna uu leeyahay allaahuma intahlik hadihi alcisaaba allaahuma yaa allahu allow in intahlak hadihi alcisaabatu cisaabadaani hadday halaagsanto ay baaba'do laa tucbadu lagu caabudi maayo filardi dhulka korkiisa yacnii ay falaa tucbadu lagu caabudi maayo fil ardi dhulka korkiisa ma lagugu caabudi doono intan hadday baaba'do ay halaagsanto makor dhulka korkiisa laguguma caabudayo ayb in tuhlik haddii la yidhaahdana hadihi alcisaabata fadalika qowluhu tacaala kaasi ilaahay qowlkiisii weeyaanoo id tastakiisuuna rabbakum fastajaaba lakum annii mumidkum bialfin min almalaa'ikati murdifiin idkur xus id waqti tastakiiuuna aad gargaar dalbayseen rabbakum rabbigiin aad ka gargaar dalbayseen fastajaaba lakum ou idinka aqbalay ou idin ajiibay rabbigiin ou idinku ajiibay annii biannii aniga mumiddukum mid idinku kordhinayo idinku siyaadinayaan ahay bialfin kun min almalaa'ikati malaa'igta ka mid ah murdifiina oo isfangashan israacraacsan koox koox isu daba socoto uma aqfaa rasuulullaahi sala allahu calayh waali wasalama nebigu waa gam oo waa lulooday ikhfaa'atan gamid gamitaan buu xoogaa gam-indhaha uu isgeliyey uma rafaca ra'sahu buu kor u qaaday dagaalka dhexdiisa marka gamitaanka lagu gamaa waa nasr min allah waa gargaar xag alle ka yimid maxaa yeele dumaaniino tusaa iyo geesinimo salaadda dhexdeedoo lagu gam-ana min ashaydaan dagaalka marka lagu gam muslimiinta iyo gaalada hadday muslimiintu gam iyo waxa ay markaa dareemaanna min raxmaanay ka timid isagoo dagaal ku jira marka gamid iyo marka ay ka imaanayso waa nin marka aan cabsi qabin way qalbigiisa la sugay uma rafaca madaxiisii buu kor yeelay wahuwa yaquulu isagoo dhahayo abshir yaa abaa bakrin abuu bakar oo bishaarayso haadaa jibriilu kani waa jibriil calaa anaayaahu foolashiisa korkoodana annaqcu boor uu ku yaallo kani waa jibriil iyadoo foolashiisa sanaaya waxaa weeyaan foolasha ilkaha hore ayb iyadoo markaa ay korkeedu uu yahay annaqcu boor yani qofku markuu yacnii soo daalo ama uu yacnii eh, safar soo galo ama gaadiid marka faras ama yacnii dameer iyo wax uu ku soo socdo busti iyo boorkiibaa ilkaha xataa waa ka muuqanayaan korkooda ayb marka wuxuu leeyahy waa kan jibriil faraskiisii ku soo ordaayo soo wato ayb wa kaana shaydaanu shaydaanku wuxuu ahaa qad tabaadaa liqurayshin quraysh inuu isu soo muujiyey fii suurati suraaqata bni malik bni jucshum suraaqa ay isu soo ekaysiiyey shaydaanku marka inuu tashakul leeyahay adba qof isugu kaa ekaysiin karan ayb adhow markaa qof dhar cadcad wataan arkay oo meeshaas ka dhacdayo saan u ahaa iyo qofaa meeshaas igala hadlay iyo shiikh hebel u ekaa iyo shaydaan isku soo suureeyey ayb shaydaanku waxaa dhici karta marka qof wanaagsan inuu inta suukaa soo suureeyo ku yidhaahdo iska dhaaf waxbaha ka cabsanin anaa jannada ku gelinaya anaa kan ku yeelayo anaa waxaan kuu qabanayo adigiina aada u malaysa marka sheikh hebel inuu yahay waa hora dhintay oo ilaahay kuu soo diray waxaa marka waxaa weeyaan waa shaydaan calaa suuratihi ku yimid shaydaanku nebiga unbausa iska soo dhigi karin laakiin dadkan kale waa iska soo dhigi karaa ayb fii suurati suraaqata bni malik bni jucshum zacuumi mudlaj qoladaa odaygeeda ahaa faajaarahum iyagiibuu markaa ka magangeliyey ayb faajaarahum marka wuxuu ka wadaa quraysh waxay ka cabsanaysay qoladan bani mudlaj bay ka baqaayeen oo cadowtooyo iyo waxbaa ka dhexeeyey marka waxay is intaan oo ciidan haddaad madiine ku bixisaan amay guryihiinniiba idin soo daba maraan qoladan reer bani mudlaj marka ibliis baa wuxuu iska soo dhigay odaygoodii qoladan buu iska soo dhigay isagoo dhahaayo marka anaa qoladaas yacnii reer bani mudlaj ballan anaa idinku qaaday yacnii xag eh, inaynan idin soo weeraraynin ayb waa ka marka qur-aanka uu sheego waid zayana lahum shayطaanu acmaalahum aayadda u keeni doono wazayana lahum wuxuu u qurxiyey adahaaba bixid ilaa maa inay kusii daa'imaan ilaa maa hum fiihi waxa ay ku jiraan wazayana lahum wuxuu u qurxiyey aldahaaba yacni alistimraara inay joogteeyaan ilaa maa hum fiihi waxay ku sugan yihiin wadalika annahum kaana waxa uu ahaa annahum quraysh khashuu waxay ka cabsadeen banii mudlaj yay ka baqeen an yakhlufuuhum inay u dib maraan fii ahaaliihim eheladooda iyo amwaalihim maalayaalkooda fadalika qowluhu tacaala weeyaan wadkur xus id waqti zayana lahum shaydaanu shaydaan ugu qurxiyay acmaalahum acmaashoodii wa qaala uu yidhi laa haaliba ku idinka adkaanayaa lakum maanta idinka idinka adkaanayaa alyowma maanta ma jiro ayb laa haaliba ku idinka adkaanaya lakum idinka alyowma maanta yacnii ma jiro weeyaan ayb min annaasi oo dadka markaa ka mid ah wa innii aniguna jaarun lakum ku idin ku idiin derisa baan ahay yacnii ku idiin derisa wuxuu ka wadaa marka qoladaas bani mudlaj anaa wakiil idinkaga ah inaynan idiin imaanaynin ayb wainii jaarun ay wainii mujiirun lakum anaa idin korinayo qoladaa idinka korinayo shartooda falamaa tara'at ilfi'ataani labadii kooxood markay is arkeen nakasa calaa caqibayhi ciribtiisa dambe ayuu u gurtay wa qaala waxa uu yidhi innii barii'un minkum anu waxaan ahay mid idinka fog beri ayaan idinka ahay innii araa maa laa tarawn waxaan u jeedaa waxaydnan u jeedin malaa'igtiibuu arkay waa iska cararayna <clears throat> wadalika anahu kaasi waxay ahayd anahu ra-a almalaa'ikata buu arkay xiina nasalat markay soo degtay malaa'igtii lilqitaali ay usoo degtay wa ra'aa wuxuu arkay maa laa qibala lahu wax awood bihi isaga aanay ugu sugnaanin ayuu arkay fafara waa orday marka wa qaatalat ilmalaa'ikatu malaa'igtii waa dagaalantay kamaa amaraha allaahu siduu ilaahayba u amray fadribuu fowqa alacnaaqi wadribuu minhum kula banaan wa kaana rajulu qofku wuxuu ahaa min almuslimiina muslimiinta ka mida yatlubu inuu raadinaayo qirnahu midka ku u dhow oo la lamaansanee gaalka ah inuu goobayo oo weerar iyo dil uu ku raadinaayo ayuu ahaa fa idaa bihi waaba isagoo wuxuu arkayay qad saqada amaamahu hortiisa ku dhacay su u raadinayo ugu daba jiro hortiisii ninkii ku dhacay unbuu arkayaa seeftii unbuu markaa ku dhufanaya wamanaxa allaahu lmuslimiina ilaahay muslimiintii wuxuu siiyey agtaafalmushrikiina mushrikiinta garbahoodii dhabarkoodii buu siiyey yacnii siiqa waxaa weeyaan ilaahay mu'miniintiibuu u gargaaray gaaladayna waa carareen alle mu'miniintii wuxuu siiyey gaalada dhabarkooduu siiyey yani dhabarkooduu tusay waayo waa ordeen gaaladii marka <clears throat> fa kaana awala man fara minhum qofkii ugu horreeyey orda wuxuu ahaa khaalid bnu اlaclam fa udrika waa la gaaray usira waa la qafaalay wa tabicahum lmuslimuuna muslimiintii baa raaceen mushrikiintii bay dabagaleen fii aahaarihim raadkoodii bay ku raaceen yaqtuluuna iyagoo dilaya wayasiruuna qafaalaya kuwana nololay ku qabanayeen kuwana waa dilaayeen faqataluu minhum sabciina toddobaatan bay ka dileen wa asaruu sabciina toddobaatanna way ka qafaaleen wa akhaduu hanaa'imahum maalkoodii iyo xoolihii ay ka carareenna way qaateen fa kaana min jumlati man qutila dadkii la dilay oo min almushrikiina mushrikiinta ka mid ah yacnii waxay ahaayeen miman samaa rasuulu llahi sal ll ly slam oo nebigu kuwa uu magacaabayna ah mawdicahu boosaskii ay ku dhimanayeen uu magacaabay abujahlin huwa abulxakam abulxakamaa la dhihi jiray carabtu saas u taqaanay nebigaa u bixiyey abujahlin maxaa yeele abujahl xigmad fara kuma haayo nin hadda abulxakam la dhaho xikmad ama garsoor astaahila ma ah waa nin taladan un bixiyey waay taladan lagu khasaaray buu bixiyey marka dadka kunyada in laga bedeli karo waxaan ahal kunyo uusan ahal u ahayn nin gaala hadduu haysto waa laga bedeli karaayb wtabica marka wuxuu yidhi wahuwa abulxakam baa la dhihi jiray camru bnu hishaam lacanahu اllahu qatalahu mucaadu bnu camr bni jamuux wa wamucawid bnu cafraa labadaa wiil isla dhalatay baa dileen cabdiraxmaan bin cawf bay agtiisa ka dagaalamayeen markaasay waxay lahaayeen dhallinyaray ahaayeen abu jahalna tus markaasuu yidhi yanii waxaan maqli jirnay dhaheen isaga nebiga inuu dhibo oo uu diinta yacni rafaad iyo dhib ku yahay mar un noo jeedsii markaasuu u jeedsiiye waa kaabuu yidhi hal mar unbay intay ku boodeen ayay seefahoodii ku dhufteen <clears throat> watamama calayhi waxaa dhammaystiray cabdullaahi bni mascuud baa dhammaystiray cabdullaahi bni mascuud marka wuu dhammaystiray wuxuu ku dhammaystiray isagoo marka kale yaallo oo lugi yacnii nabar uga yaallo seeftiisiina gacanta ku haysto abujahl ayuu kor yimid markaasuu marka waxa uu yidhi mana aan ka baqaynin uu yidhi ibnu mascuud beri markaas markii hore da nin laga cabsado ahaa abujahl markaasaan la hadlay markaas wuxuu yidhi buu yidhi aniga ma waxaan ahay buu ma waxaan ka badanahay buu yidhi nin dadkiisii ay dileen nin dadkiisii tolkiis ay dileen oy dhibaateeyeen aniga kama badni buu yidhi intaa unbaa waa qof saas unbaan ahay buu yidhi wax kale ma ahi seeftaydii baan marka wuxuu yidhi oo aan wax badan taraynin oo aan saa u xoog badnayn baan ku dhuftay waxba waa ka tari weyse tiisii baa dhacday uu yidhi markaasaan qabsaday tiisii markaasaan marka aan la dhacay sidaasuu ku dhammaystiray marka ayb waxtaza ayb waxtaza ibnu mascuud markaa wuxuu soo goostay ra'sahu madaxiisiibuu soo goostay wa ataa bihi rasuula اllahi sala اllahu alayh waali wasalam nebigu ula yimid oo waa kan abujahl waa soo dilnayayb fasura bidalika nebiga markaa arrintaa waa lagu farax geliyey ayb wa cutbatu bnu shayba ibnaa wa cutba wa shayba ibnaa rabiica cutba iyo shayba ibnaa rabiica rabiica labadiisii wiil wاlwaliid bnu cutba wa umayat bnu khalaf raggaasaa ka mid ah dadkii nebigu uu magacaabay meeshii uu ku magacaabayna ku dhinteen fa amara bihim rasuulu اllahi sal اl l slam nebigu waa amray fasuxibuu waa la soo jiiday lugahaa laga qabtay waa la soo jiiday ila alqaliibi godkii baa markaa lagu soo jiiday alqaliib waa ceelka yani biyuhu ka dhammaadeenoo gorofka ah ayaa la yidhaahdaa fa suxibuu ila alqaliibi baa markaa ceelkii gorofka ah baa lagu soo tuuray uma waqafa calayhim nebiga korkoodu istaagay leylan habeen fabakkatahum wa qaracahum ayb aad buu markaa nebiga calayhi salaatu wasalaam waa ka ciil goostay ayb waana yacnii eh, say ugu jeesjeeseen oo kale ugu jeesjeesay ayb altabkiitu waltaqriic waxaa weeyaan ninku markaad soo joog soo joog soo joog saa u lahayd markaad ka weyso markaad ka lib hesho sida aad dhahayso kale waxa aa ku leedahay ayb war anigiisow saan kuma dhihin hadda ka hor war saan kuma yeelin war maxaa ka dheeftay talaxumadaadii sidaasoo kale wa faqaala waxa uu yidhi nebigu sala allahu calayh waali wasalam bisa cashiiratu nabiyi kuntum linabiyikum bisa cashiiratu nabiyi nebigi baa baas lahaatay yaad kuntum ahaydeen linabiyikum nebigiinni bisa cashiiratu nabiyi nebi qaraabadiis xun xun oo baas badan yaad kuntum linabiyikum nebigiinni u ahaydeen kadabtumuunii waad ibeeniseen wa wasadaqani nnaasu dadkiina waa i rumeeyeen wakhadaltumuunii garabkaygaad ka baxdeen wanasaranii nnaasu dadkiina waa ii hiiliyeen waakhrajtumuunii magaaladiinnibamagaaladii <clears throat> baad iga bixiseen wa aawaani nnaasu dadkii kalena oo soo dumeen ayb sidaa buu yidhi uma aqaama rasuulu اlahi sal ا slam nebigu wou nagaaday bilcarsati alaaan sabadii meeshii yacnii dagaalku uu ka dhacay ayuu saddex maalmood nebigu joogay sunnada nebiga sidaanay ahayd meel markuu dagaal ku galo qolo uu uga adkaado saddex maalmooduu joogi jiray marka ibnuljawsi wuxuu leeyahay culimmada fuqahada sababka uu nebigu saa ugu yeelaya laba arrinba waa tahay quwada muslimiinta oo la muujinayo dhoolla tus camal ayb tan labaad ama sababka labaad waxaa weeyaan hadday wax is-aruursan kara ay hareen waa joognaaye imaada ayb hadday wax is aruursan kara ay hareen yacnii imaada waa kan waa joognaa haddii la waaye marka macnaheedu saddex maalmood haddoo meesha inta joogo wax meeshii ka imaadan la waayey waa jabeen dadkan alimaam abu daawuudna waa baabaystay arrintan baabu iqaamat اlimaami yani carsat اlqowmi alaaan ayb tabwiib noocaasoo kale ayaa sunankiisa uu ku sameeyey badanaa marka abwaabtan kitaabuljihaadka sida badan siirada nebigun baa laga soo qaatay fiqhiga jihaadka oo dhan siirada nebigu ku jira calayh الsalaatu wasalaam marka waxa uu yidhi uma irtaxala biاlusaara wاlmaqaanim nebigu markaa waa rartay oo waa tegey bilusaara maxaabiistii buu qaatay wاlmaqaanim iyo wixii uu haniimaystay waqad jacala calayha waqad jacala nebigu wuxuu yeelay cabdاllaahi bna kacb bni camrin الnajaariy ayuu wuxuu yeelay calayha yacnii haniimada iyo dadka maxaabiista iyo iyo wakiil isaga ayuu marka wuxuu uga dhigay inuu ka warqabo u ilaaliyo waanzala allahu tacaala alla wuxuu soo dejiyey fii waqcati badrin dagaalkii beder suurat alanfaal suurat alanfaal oo dhan marka dagaalka beder de haniimo awal hore looma aqoonin haniimadii ugu horreysay dagaal weynna kii ugu horreeyey wax yaryar unbaa hore dhacay ayb axkaamaa marka loo baahan yahay walidaalika marka maalkan see la yeelaa laisku khilkhilaafay yas'aluunaka can اlanfaal qul ilanfaalu lilaahi wاrasuul faاtaquu اllaha waaslixuu daata baynikum anaa intaan iyo murankeeda iska daayaa layidhi alle rasuula iskale xukunkeeda yani alle rasuulba iskale waana imaan doonaa suuradda marka aayado badan ka bacdi baa waxaa soo degtay wاclamuu ana maa hanimtum min shayin faana lilaahi khumusahu walirasuuli walidilqurba walyataama ilaa aakhirihi sida loo qaybinaayo halkaa baa lagu sheegay maxaabiis si la yeela lama aqoonin iyadana maadaama aan nas jirin tala unbaa nebigu uu sameeyey sidii ay la noqotay maslaxada inay ku jirtuu sameeyey iyadana marka waxbaa ka soo degayoo maa kaana linabiyin an yakuuna lahu asraa xataa yuskana fi اlardi turiiduuna carada اdunya ilaa aakhiri اlaaya haniimadiina inay xalaal tahay baa la sheego oo waagii hore lama cuni jirin haniimada ummadihii hore fakuluu mimaa hanimtum xalaalan ayiba falamaa kaana rasuululahi sal l slam nebigu markuu ahaa bisafraa meesha la yidhaha markuu <clears throat> uu qasama alhanaa'ima hanaa'imtiibuu qaybiyey uu qaybqaybiyey ayb ama qasama almaqaanima maqaanimtiibuu qaybiyey kamaa amarahu اllahu tacaala siduu alla u faray buu u qaybiyey shan meelood buu u qeybiye meel buu meel ka bixiyey afartii soo hartay ayuu dadkii dagaalamayou u qaybiyey khumuskaasna shan baa loo sii qaybiyey marka oo aayaddu ay sheegtay faana lilaahi khumusahu walirasuuli walidilqurba walyataama walmasaakiin wabni sabiil baa marka loo kala qaybqaybiyey khumuskaasna nebigu wax ku yeeshay agoonta masaakiinta ibnu sabiilka ama ilaa daalika wa amara binadri bni اlxaari baa nebigu uu amray oo dadkii lasoo qabtay ka mid ahaa faduribat cunuquhu qoortaa laga gooyey sabran yani waa la dilay fulaan sabran waxaa laga wadaa qof aan dagaal lagu dilin ee inta la qabto marka yani inta la xiro la dilo marka meeshaan ka dhahna waa ninka hebela ah, waa la toogtay yani waxaa weya isagoo xirxiran ayaa la dilay xabad lagu dhuftay ama seef lagu dhuftay fulaanun qutila sabran saasaa laga wada marka ninkan maxbuuska ahaa nadr ibnu اlxaarif nebigu hala dilu yidhi waa la dilay marka waxaa laga qaadanaya marka maxaabiista lasoo qab dadka dagaalka lagu qabtaa waa laba laba qolo muqaatilo dagaalanto iyadoodan ahlu dagaalba ahayn ilmo naago ilmaha iyo naaguhu iyagu waxay noqdaan waa sidii maal oo kale wada mar haddii lasoo qabto waa maal addoommo waaye waa maal sida haniimada loo qaybiyaa muslimiinta loogu qaybqaybinayadadka muqaatiliinta ee dagaalamo waaye dadka la dhihi kara maxaabiis sideedaba ilmo iyo naago horta maxaabiis maba lagu tilmaami karo sharcan ayb iyagu daraaridu waxay noqonayaan waa maal oo kale oo bimansilati lmaal ayb kuwan iyaga marka muqaatiliinta asra ayaa la yidhaha maxaabiis dagaal maxaabiista dagaalka marka sida raajixa waxay tahay amruhum ila alimaam imaamka muslimiinta xukumaya ama amiirka ayuu u yaallaa hadduu doono inuu dilo waa leeyahay waa kan nebigu waa dilay maxbuus intuu soo qabtay haddii uu doono wuxuu samayn karaa manni iska kala tagou dhihi karaa isagoo waxna lacagna qaadanin wax ku bedelanin ayuu iska dayi karaa iyadana nebigu waa ka yidhi low kaana almuطcimu bnu cadiy xayan uma kallamanii haaulaaءi natnaa la alaqtuhum la aطlaqtuhum lahu ow kama qaala sal l slam maxaabiistan qurmayuu yidhi mushrikiinta ah muطcim ibnu cadiyin hadduu noolaan lahaa waa ninkii nebiga magangeliyey haddii uu igala hadli lahaa oo uu iga baryi lahaa maxaabiistan waa iska sii lahay lacagan qaadan lahaa ma dhihin nebiguna wax macsiya ma ku fakaraayo mana haminaayo taana marka waa manigi waxaa ka qur-aankuna waa sheegay faimaa manan bacdu wa imaa fidaaa khiyaarka saddexaad waxaa weeyaan inuu furasho sameeyo iftidaa nin walbaa lacagteen inuu yidhaahdo lacag isku furo lacagtiibuu ka qaadanaya daynaya ama furashadu waxaa weeyaan maxaabiis kaleu ku bedelanaya maxaabiista kale marka waa maxay muslimiintii baa maxaabiis ka xihan tahay kala bedelasho kuwiina wata isiiya kuweyni aaday muhiim u yihiin maxaabiista muslimiinta walidaalika rasuulka calayh salaatu wasalaam dagaaladiisii dagaal ka mid ah gabar lasoo qaniimaystay yanii dadkii dagaalka lagu qabtee naagihii iyo ilmihii gabar ka mid ahayd ayaa salamata bnulakwac akwac ku soo toostay oo la siiyey nebigaa marka madiine ku arkay markaasuu wuxuu yidhi gabadhan isii markaasuu wuxuu yihi rasuulka ilaahay waa ay cajabisay weligeynaba yani marana kama faydin markaabuu haddana maalintii labaad arkayo markaasuu yidhi si lilaahi abuuka lilaahi abuuka aabbahaa yacnii nin fiican buu dhalay ayb hadduuba adiga ku dhalay markaasuu wuxuu yidhi rasuulka ilaahayow waana icajabisay marana kama faydin hiya laka adaan iskale markuu nebiga u dhiibay gabadhii marka wuxuu u diray maka ayb reer makuu marka maxaabiis kaga soo furtay badan ayb iyada marka gaalay ahayd dabcan gaalo ayay ahayd iyada ilaa hadday muslimad ahaa lahayd gaalamaba u direenba rasuulku calayh isalaatu wasalaam ayb marka waxay ahayd addoon gaal ah wuxuu uga beddeshay dad maxaabiis muslimiina iftidaagana marka waa samayn karaa khiyaarka kaleo u furan waxay tahay inuu addoomaysto nimankaa inuu addoommaba ka dhigo iyaga dhan addoonnimo in loo xukumo addoommo ay noqdaanoo dadkaa la siiyo intaaba waa leeyahay falamaa markaa nebigu markuu meesha kan marka waa qayb ka midoo dilka inay u bannaan yihiin xabiiska lasoo qabto in la dili karo wadalika sidaa nebigu wuxuu u yeelay likarati fasaadihi fasaadkiisa badnaantiisa darteed marka imaamkaa khiyaar leh haddaad diinta ku maqashona ma laga wado isaga dooqiisa u iskaga socona maaha macnuhu sida muslimiinta u maslaxad roon ayuu u samaynaya ilaa muslimiinta idinka ka taliya haddii la yidhaah talada waa isku dhexyaacaysaay isaga maadaama uu muslimiinta xukumo asaga ayaa talo wuxuu u keenayaa marka eh, talada muslimiinta u roon ayuu khiyaar u leeyahay wadalika markaa likarati fasaadihi fasaadkiisoo badan dartii iyo waadaahu dhibkiisa rasuulallahi u dhibi jiray sala allahu calayh ali wasalam warre in la dilaa qofku saasoo kale ama dagaal inuu soo qaado laga baqaayo kale iyo waa layska yanii ninka laga baqaayo yanii dhibkiisa hore haddii loo khaarijiye ma xumo ayb faraathu ukhtuhu walaashii ayaa u geeraartay ama gabay riaa'a u tirisay riaa waxaa la yidhaha gabayada oo qofku markuu dhinto yanii lagu calaacalo baroordiiq baroordiiq oo kale ayb walaashii baa u baroor diiqday wa yuqaalu waxaa la yidhi ibnatuhu gabadhiisa qutayla qutaylatu ahayd baa u baroor diiqday biqasiidatin qasiido ayay ugu baroor diiqday mashhuuratin caan ah dakaraha bnu hishaamin uu sheegay falamaa balaqat rasuula اllahi sala allahu calayh ali wasalam nebigu markay soo gaartay qasiidadaa qaala waxa uu yidhi fiimaa zacamuu siday sheegteen marka qisada kaanaha waxaad moodaa in sixadeeda uu wargelinayo ibnu kaiir fii zacamuu low samictuhaa haddaan maqli lahaa qablu intaanan dilin ka hor lam aqtulhu ma aanan dilin gabaygii markuu maqlay xoogaa waa u naxay marka haddaan gabaygan maqli lahaa buu yidhi intaanan dilin ka hor maba aanan dilin walamaa nasla cirqu dubyati nebiga markuu meeshaa degayna amara wuxuu amray bicuqbata bni abi mucayd cuqbatu bnu abi mucayd faduribat cunuquhu isna qoortaa laga jaray ayضan sida horoo kale sabran isagoo la xiray ayaa la dilay markaayb cuqbana dadkii markaa inta lasoo qabtay la dilay buu ka mid ahaa cuqbaha marka nin aad u qaab daran oo wuxuu ahaa aad doqon u ahoo abujahal nin oo aad u soo diri jiray oo ka caqli badnaabuu ahaa wax allaale wax kastoo xun isaga unbaa samay la dhihi jiray marka ninkaa isaguna sidan baa ku dhacday waa la dilay kaana ayb uma ina rasuula allahi sala allahu calayh ali wasalam nebiga intaa kadib istashaara asxaabahu asxaabtiisiiba uu la tashtay fil usaara maxaabiista arrinkooda maadaa yasnacu bihim waxa uu ku samaynayo fa ashaara cumar bnu lkhadaab radia allahu canhu wuxuu ishaaray bian yuqtaluu in la dilo wa ashaara abuubakrin isidiiqna wuxuu ishaaray bilfidaa'i in lacag lagu furto wahawiya rasuululahi sal l slam nebiga wuxuu jeclaystay maa qaala abubakrin abubakar waxa uu yidhi buu jeclaa ayuu jeclaa faxallala allaahu lahum dalika arrintan marka waa u xalaaleeyey wacaataba allaahu ilaahayna waa ku dagaalay subxaanahu fii daalika arrinkaagaas bacda almucaatabati noocan waxaa weeyaan canaan ah yaa loogaga soo jeediyey fii qowlihi tacaala maa kaana linebiyin nebi uma aha an yakuuna lahu asraa maxaabiis inay u ahaato xataa yudqina intuu kaga xarkajiyo dhiiggooda fil ardi dhulka oo uga xarkajiyo yacnii inuu diintu ka inuu dilo turiiduuna carada dunyaa adduunyada dhaldhalaalkeedaaad rabtaan wallahu yuriidu alaakhirata allana aakhira ayuu rabaa wallaahu casiizun xakiim waqad rawaa muslimun fii saxiixihi can ibni cabbaasin xadiidan dawiilan xadiid dheer buu ka wariyey fiihi bayaanu hada kullihi kan caddayntiisoo dhan ay ku sugan tahay fajacala llahi sal ly slam nebiga wuxuu ka dhigay fidaa'ahum furashadooda arbacamiatin arbacamia afar boqol afar boqol yani afar afar boqol bay dhiibeen waay afar afarta boqol ayb saxiixu muslimku sidaaba uu leeyahay afar kunna waa soo aroortay iyadana sanad saxiixa warajaca rasuululahi sal l slam ila lmadiinati buu u laabtay mu'ayadan isagoo loo la ayiday mudafaran guulaystay oo la guuleeyey mansuuran loo gargaaray qad acla allaahu alla uu sare mariyey kelimatahu kelmaddiisa wamakana lahu dhulka uu makaniyey wa acaza nasrahu nasrigiisana uu xoojiyey fa aslama xiina idin waxaa islaamay bishru bnu kaiir basharun kaiirun dad fara badan min ahli اlmadiinati ah wamin ama meesha ayaa dakhala cabdullahi bn ubay bni saluul iyo wa jamaacatuhu min almunaafiqiina ay ka soo galeen fi diini diinka dhexdiisa taqiyatan iyagoo ku dhowrsanayo gaashaan ka dhiganaayo hoostoodana balaayadooda iyo nifaaqooda ka wado marka wabilahi towfiiq sal sal ala nabina mxamedin wala ali